oon meeha jiro maanic ala sheegay haddii maanic la xiriirsanin kacdashil ma dhihino oonkii oo kale waayo haddii oonka asihay oon yani meeha oon jiro ama soodawaaq a jirto mawjuudun ka macduumina la yidhaahaa macnaha bihi mawjuud waaye laakin macduum makaltoo yahay laakin inta waaye hmm oo macduumka mawjuudin waxay lamid tahay zakadiina daairtii aan sheegayn mota zakadii mucajalad ahayd kinya ma qabtay kina nadiirkiis eh? waxaa waaye zakaadkii zakadii mucajalad ahayd waxaas lamid yahay hu waxaa waaye zakadii mucajalad ahayd waxay latoo tahay shay nisaabkiis baaqi ah aas lamid yahay nisaabu zakaa eri la bixiyaayey maxaa laga bixiyaayey afartankii maxaa laga bixiyaayey hal ma heno afartan shaato maxaa laga bixinaya hal marka ninaa ku imid waxaa tiri sanadii mada gaarin madhawa hormari zakadii waa hormari zakaa tacjilu zakaa kaas kaasa keeni doonaa waa hormarisi kaa la hormariyi oo mucajala ah waa nisaabkiisa kudhex jarasa mid yahay oo samid yahay afartankii waa yani oo eri ahaa sanadii dhexdeedii ku jirtaa maki oo yani xoolka soo wareegi sanadii ay soo wareegtay oo lix bil masalan hmm. waxaad ka zakeeyey afartankiyaas wax ka zakeeyey hal eri maxaa helay waa helay soddon iyo sagaal eriyaas u heli xoolkii waxaas ku dhammaaday yani waxaas ku dhammaaday oo soo yani nisaab aan dhamayn oo soddon iyo sagaalkii waxaas ku dhammaaday isaabkii maxaas naqday wax dhimanaas naqday isaabkii maxaa dhiman hal yani malaleehaayo zakadii oo oo magaciisii afartanka aska zakeeyey yani maloo soo celihaayo ridii oo afartanka laga ma la soo celihaayo waxay la too tahay hadda kabaaqin fi nisaabihi maaho waxa waaye fii nisaabkiis ku baaqi ahaada amal waaye ridii waxay lamid tahay nisaabkiida kudhex jirto marka maxaas naqday macduumun waa kaas macduumun oo oo ka mawjuudin latoo ah haddii la qadarin shaatad iyo wujuudkeedii sheegana duunnisaab as yahay xoolkana as dhammaaday oo eryaalkiina duuna nisaab ay yihiin natiijada maxay naqatay <clears throat> hmm, maxay naqatay maxaa aliy yani xoolkiis nisaabna zakata aleyhi alaa zakata alayhi zaka inay kuwujuubin waay waxaa ka dhalayaa meeha inaa zako ay kuwujuubin waa ka maxaa yeele harajadii zakadii way baxday sharciya ku baxday ajal ahay eh? sharciya ku baxday yani in in yani si kastoo ay u ahaato haa'ib ay u ahaato in ay haa'ib tahay nisaabka yani naaqis waaye macduum waa laleeyahay ka mawjuudin ayna door tahay sharcan aymandhacda ka mawjuudin sharcan adduum waay ahmed soddon iyo afartan la ka zakeeyey siiyey tacjiilu zakaa asuudi iyadoo waktiga la gaarin oo zakadii xoolkii aan la gaarin afartankii area nina hidi yani baan matalan ama usaa iska bixiyey waa hormari markii sanada ay dhamaa xoolkii dhexdiisas bixiyey tacjiilaasu dadajiyi sakadii markii sanadii la gaaray ay wareegtay oolkii waaa sanadii ay ku dhamaatay yani erigii oo nisaab aan dhamayn oo nisaab aan dhamayn afartana ahay nisaabkii eriga misaalle waayo baysadii oo lamid eh lama boqol ma aheno yani lamadii boqol maxaa ka baxaayey shan ma aheno iyo lama kun maxaa ka baxaayey shan kun saa camla waay macnaha kan waayo marka nisaabkii usoo oo markas dhamaahayine yani maalkiisii xawlihiisi ma dhameen yani wa zaka oo kabaxaaya marka dhameen marka maxaa layila way marka waxayna tood tahay haddii shaatadaa wujuudkeedi mawjuudkeedi la qadarin oo sheegiina asyahay la bixihay maalkii yan erigii geelii waxay xaqa u ahaay nisaabkoodii oo duuna nisaab ay naqdaan oo xoolkana saacadku dhamaado natiija maxaa ka dhashay marka inaan zaka kortiisii ahayn maxaa yeelay waxay ku baxday zakadiisii waa baxday sharciyaay ku baxday aayb ahaado nisaabka naaqis ahaado nisaabka naaqis waaye maxay la tahay macduum oo ka mawjuudin latoo ahaaday macduum oo ka mawjuudin ah inta waxawaaye suwar badan aa ku jirtaa imaayso marka suwartii hadda anku agaajaabiyhaynaa soddon iyo lix walshii madaxii waan ku haayaan laakin shin kuratibo on ku tacbiiriya weli faraaqa u waayay ama waa nin ficnaa lahay kulli lasoo cabiro aad u weyn tahay maxaa yeelay waxaa soo galaa markii musaafir yahay markii xaadir yahay intaa kulli hadda meeshaa maxay lamid ahaatay ki ninkii oo oo xawlahaa oo yani maanic maanic oo muqaarin ah aa ah, maanic oo muqaarin ah <coughs> maanicii maxaa waay saddex maanic waay maanica saddex ah muqaarin mutaqadim iyo maanic mutaahir ah inta intaa muqaarinkii waayo ama mutaqadimi marka maxaa waaye markaasi oo laleeyahayo loo suurayay inta tan waxa waaye muqaarinkii waxa waaye biyas abki oo abtiisi liwaax joogo biyo hortii usuga liwaaxa biya jooga abtiisi waana arkoohaya biyihii ma gaari karo waa hlig ama waxaa joogaan burcadaa joogtaa meeshii dilaayaan ama oonkia ahaa yani hadas bihi dhamo bi antaas ugu jaraa hadii waa dhamaa asiraa waa dhamaa asiraa oon kulimahaa intaan <clears throat> kulli maanic muqaarin waay maanic mutaqadim waa jiraa maanic mutaqadimka maxaa waaye in oo maqla waaye nin oo agtiisa bihi yaal lahaayo oo nin nin maqan u biyahaasay heladiisii waxay la too tahay ti hadda soo suurayna camalka cadamihi waaye wujuuduhu ka cadamihi waa heli laakin wujuudkiis cadamihi waaye inta waaye labada suura inta waaye had suba arko iyo haddii magaciisii agtiisi biyo oo gaayib leehi waa kaas maanic mutaahirka ah maxaa waaye maanic mutaahir waxa waaye inuu nin makloo leeyahayo ma biyan haayaa oo nin gaayib isleeho nin gaalib oo iskaaaayib iska leeho maanica mutaahirka ah waa dhiwaa amaa lamadii muqaarinka iyo mutaqadimkii tayamumka kuma buraayo haddii saa as noqdo astayamumo tayamumka kuma buraayo waa tayamumi tayamumka bacdiya bi as arki oo liwaax as joogo amase oona haya usi hadii asweyse qaato yani waa ku dhimahaa bi on la-aan lasu dhimahaa maanic mutaqadim waaye muqaarin waaye tayamumkii lamadaa suuro mutaqadimka iyo iyo iyo qaarin kuma buraayo amase o fi salaatin as ahaadin kabamo o fi salaatin macnaha wajada waa heli hu bihi salaatin salaada dhexdeedii abiya isku salaadaasoo laa yasqudu an dhacaynin qadauhaa qadaheeda aan dhacaynin qadaheeda aan dhacaynin samartino oo fi salaatin laa yasqudu qadauhaa oo fi salaati salaad sigeedas ahaat salaadaasoo laa yasqudu an dhacaynin farduhaa qadauhaa qadaheeda aan dhacaynin qadaheedii aan dhacaynin yaas bihii helay macnaha bihii waxaas adkay oo soo salaada dhexgalay salaada dhex galay takbiirat dhan dhameeyey takbiirat awalkiisii iyo dhexdiisii iyo dhamayskiisa iyadan suwar ku jirtaa hadda inta la qabo laa tasqudu salaata laa yasqudu an dhaceynin qada'uhaa yani salaada gudashadeedii bihi bitayamum an ku dhaceynin macnaha waxa waaye meel oo biyaha ku badan yahay yaa magaciisii magaciisii aabihi aska helay helbiha ku badan yahay yaa biyihii aska helay yani waa heli karaa biyihii waxaas naqday marka nin oo qaadir ah alaa wujuudi maai kuqaadir biyi helitaankiis waa heli karaa maya wax soo reebaayo maanic ma jiro waxay kalena ma jiro oon ma jiro maanicii la sheegaya oo qaamqaarig mutaa oo mutaqadimkii ma jiro walaa shay laakin meesha waa la yaqaan meel biyi buuxa waaye xad u jiraa ama xad lqurbi waa heli karaa waa ujeeda may intaana way ma ahayan hadasbaxone naftiis waa nabad si kasta waa waa gebagabays salaada ku jiro gebagebo ku salaada ku dhex galay oo gebagebo ku dhex galay oo awees haadana biya meel halkaas oo dhow aska helay oo isgaari karo oo meehana biya ay ku badan yihiin aska waa bureysaa badalat laa tasqudu bihi aan dhaceynin qadauhaa qadaa salaad salaad soo celinteedi bihi bitayamumi badalad waa bureey ala lmashhuuri meha oo salaada dhaceynin intee waaye meel biya kubaa biya badan yahay os heli karo oo haddas yani usocdo gaari karo wax karee waayana aan jirin oo qudra isku lahaaday inaad biya helo oo soo salaada ku jira taas u arkay salaadii waa buriyeysaa maxaa soo yidhi hadda wain adkadahaa wain adkada hadou ridaayo wain adkadahaa wain adkada hadaa manaa wain adkada hadou rido tayamumkii haa salaada hadou ridaayo manaa qadaahaa qadaaheeda hadou ridaayo salaadii soo celinteeda hadou ridaayo wain adkadahaa hadou ridaayo tayamumkii haa salaada qadaheeda hadou ridaayo falaa ma burayso macnaha salaadiisa ma bureyso <clears throat> salaadiisa ma bureyso maxaa yeelay ninka waxaa waaye kaasi waxaa loo wadaa salaada ma bureysa laleeyahayo <clears throat> maxaa yeelay ninka waxa waaye oo magaciisa salaada galay dugtay meel oo magaciisii faqdulmaa ku haalib ah meel faktlma kugaaliba wujud lma mahe meel biyo waayitaan oo kugaalib yahay as kugali kala aka waa la og yahay meel layaqaan waayo saxra waayo bagoyo waayo biyo malaga helaayo meel yani dheer faktlma inti yani waxaa sujaraa biyo meel aan gaari karin hadii xadulgoos waa ka dheeryahay qurbi waa ka dheeryahay yani inti kaleet waaweynka haddaad ka badan yahay meel yani haalib waxaa ku ah meel biyo ku dhow ma aha biyo meel aan laga helaynin waaye asagoo waxaad ku gabagabaystay meehaas oo biyaha aan laga heleynin aad ku gabagabaystay meel waxaas jooga oo biyaa laga heleynin aan kusoo dhaweyn wax kare wayn aan jirin hadda jiri hataa aan heleynin markaas salaadii sii aad ku galay markaas bali galinka bacdigeedi yaa biyo aad helay salaada dhexdeedii aas biyihii ku helay safar mooda dhaan maya socda yani waaa biyo ilahay iska biyo daad a iska himid meyshi oo horeeraayo a iska socdaa himid waxyaalaha maalan saa suura badan asku imaaha dhaanaa himid meha socdo biyo wataana meha soo degeen ba marka salaad gali bacdi meeshana waxay ahayd waa la og yahay meel biyo laga heleeni waayo markaas hata barjaanta soomaaliya meel biyo laga heleeni waa buuxa amudaan meelaha biyo uyar daafeed ma ku jiraan fursad badan may duuryaalka barkooda jiraan baadiya bahgooya laga helaynin osoo meehaas oo kugabaga baystii oo biywaayitan oo haalib ah osoo biywaayitan meel haalib asu ah yahay yaa iskugabaga baystay salaadii sidii isku dhex galay aad bilaawi marka salaada isgali kabacdiyaa bi yani as helay hmm? eh? roob himid ha kamid roob himid kulli oo ku jiraa daadaa himid waas kulli salaad yani kaasay salaadiisi ma bureyso maxaa yeelay liannahu isagii sharaa fi yani sharca wuxuu gudagalay fi lmaqsuudi maqsuudkii waa gudagalay sharaca fi lmaqsuudi maqsuudka salaada meeno as gudagalay waxaas yani nadiirkeedi ah ninkii magaciisi oo kafaarada galay soon kafaarada markaas galay maxaa kuwa amase yani ha kafaaras galay soon ha ahaado yani idhaar ha ahaado kafaarada waxbadi waxii kafaara keenaayay waxay raqaba yani loo yani kafaara ahaa amase yani soon u kafaara ahaa amase iscaanu sitiin kiska ahaado yani waxaas la tooyahay yani kamaa loo wajada almukafiru mukafirkii loo ashelo faaraqabata yani adoontii la xuriyhay la-oontii la xuriyhay hadaad helo bacda shuruuci fi soomi isagoo kafaala yani galay ah ninkii waxaas yani raqabaa horta la hormaryahay raqabadii mahaasto isagoo raqaba waayaa soom bilaaway laxdankii beri oo laga rabay yaas bilaaway o laxdankii beri laga rabay yaas bilaaway waxaana ahayd inaas yani raqaba bixiyo ama soom ama laxdan siiyo maeno waxaad bilaabay raqabadii wakaas kusoo raqabadii raqaba yani raqabaas helay bacdu shuruuc fi soone macnaha usoo soonku dhex jiro raqabaas horta waaye laakiin suwaagi bacdi waxaa bedelkii ahaa yani soon inaad galo soonkii aad bilaabay usoo soonkii ku dhex jiro aa raqabadii ilaahay siiye waa la siiyaa sis ahaada dhaxlaya dhaxlaad ku helay soonna waa ku jiraa ninkaas camal kaa maxaas ahay maxaa tahay barka horo bila waxaas waaye raqabo raqabadii as xorey lahay addoontiis xorey lahay as waaye <clears throat> markiska caajizi soonaas bilaabay oo soo salaankii ku dhex jiro oo soosoonkii ku dhex jiro aa qaadir as naqday yani fi raqabati raqabadii xoreynteedii aa qaadir ku naqday waxaa laleeyahaa kaasi wax ma dhiwaayo soonkiisas wadahaa hawato soonkii awato saas ahay maxaa laleeyahay soonkiisi awato saas oo kale waay kana salaadiis wadaa maxaa yeelay maqsuudkii aad gudagalay <clears throat> maxaa yeelay wujuudulmaa laysa xadad ma ahaanin xadad ma aha laakin maanic waaye tayamumka bilaabaysa maanic ahay waxaa malato ahaa intaas madaa'iklaa jirtaa waxba ma dhiwaayeen <clears throat> dhasho inta waxaa waaye haddaa saa ay naqdeen marka in sha allahu tacaala waxay kaleetana khamiista bir khamiis waaye wax badan karaa maxaa heray waqiila waxaa la yidhi yabdulu naflu nafligi waa buraa nafligii waa buraa yabdulu nafl qiilka iska jooji walasaxu laa qaطcahaa litawada litawada'a afdalu laa inqaacahaa walasaxu inqaacahaa litawada'a afdalu وأن ilaa minawaa cadadan fayutimahu cadadan yoori maahane waqiila waxaa la yihi yabdul naflu nafliga waa buraa macnaha salaadaad isku dhex jiro oo suna ay ahayd oos yani oo suna ay ahayd salaadaas ku jiro waxawaaye fardi ma ahee suna ay ahayd maqsuda ma aha sunadeeda yani lafliga waa buraa haday suna ahayd waa buraa walasax qolfiyo badan fardi ma budaayo maqsuda waayo ama yani suna hadday tahay waa bureysaa idu maqsuda waayo fardigii maqsuda waaye walasax qolka fiyo wada badan ana qadcahaa gooyintooday salaada oo la gooyo salaada oo la gooyo hmm. ana qadcahaa salaada gooyinteedii liyatawada'a inuu weysaystaan hadaasu gooyo min itmaami afdalu waa koo fadli badan min itmaamihaa taam waa ka fadli badan tahay taam waa ka fadli badan tahay مaعna adcahaa goynteedii مaعnaha qadcahaa qadca alfariidati ard salaadii fardiga ahayd oo tayamumka ku dhacaayey oo tayamumka ka dhacaayey aad galay soo kujiraas yani arki sidii le waay waxaas u gooyey inaas weysaysta ahaan fariidadaas inaas weysaysta ahaan as u gooyey afdal waa itoo fadli badan min itmaamihaa taam yelideedi waa ka fadli badan tahay waa ka badan tahay waa ka badan tahay maadaama usi asnaqadii biyo yani asheli karo hadda biyas arki rooba usoo da-ay salaad fardi asku jiraa salaada fardi ahaatiya ama suna ahaatiya waxay la too tahay mukafirkii raqabada helay usoo soonka ku dhex jiro kii kafaarada gudahaya usoo soonkii ku dhex jiro raqaba as helay afdal yani waxa u ahaa baxasahay maxaa ah? afdal u ahaa isagoo macnaa maadaama asnaqdi soonka yani inaas gooya ufadli badan qaadir asnaqdi yani raqabadii as helay horti waaa isku kafaar raqaba isku asxuree mahaasanin marka soonku dhex jiro waxaa sida iska soon lexdankaa wad intoo ku dhex jiroos wado oo mudadina adgaarin weliya waxaasala raqabo waxaa u fadli badan soonka waa gooha macnaa yani oo raqabadiyas xoreeha soonkana farhaas ka qaada raqabadiyas xoreeha tan lamaad waa yaqata ma raqabadii waa xoreeha soonkana farhaas ka qaada saasaa u fadli badan hadis uwaanin yani oo soonka asdhamayni hataa asdhamayni soonkaas soonkaas asdhamayne mees ujooga ha ujooga soonka waa ka baxaa yani raqabadiyas wareegaa idas xoreehaa tan المتنفل مقلنا وأن المتنفل لا يجاوز ركعتين إلا من نوى عددا نكي متنفل كهاي والأصح غورك فيه وذبضا أن المتنفل ninkii oo sunada falahaayey oo biyo helay salaadiisi dhexdeedii biyo ku helay oo magaciisii qadarna aan niyeysanin salaada qadar aan ka niyeysanin cadad ba aan niyeysanin ninkaasi laa yujaawizu ma gudbo rakcatayni lama rakcadood ma gudbo lama rakcadeed ma gudbo macnaha waxa waaye kii oo biyaha helay salaada ku dhex jiro oo cadada milyoonin cadad milyoonin sunaas balado haya sunana waxa u yar lama makabci ma gasho lama u yar nus maka dhigi karo kaasi yani lama ragca ah ma gudbaayo to saddex ma ujoogsanaayo salb yani maxaa siila waa salaa naqsahaa taasa u ah macnaa kee waaytama ninkii waxa waaya usoo salaada salaad ragcadii lamaad soo fadhiyo aabiyi as arkay biy as arkay usoo ragcada saddexaad aan joogsanin si wax ka korey aan ukacinaa biy as arkay waxa waaya ninkaasi waa salaad naqsaha lamada rakaacta salaadnaqsa gudbaayo haddii magaciisii as arkin atama waa tamimaa manaa tan waay asaxa tan waaye haddii cadad niyoodo waatinama lama ragcaad niyoodi afraas niyoodi waxays ahaada saddex ragcaad niyooday atam waatin laa yusalii ninkaas waa soo marteen kii usoo sunada ku jiray oo biyo arki waaye oo cadadna aaniyeysanin haddii cadad asniyoodo atamimaa salaadaas ne tayamumkaasi makaankaas oo yani waxaa layidi makaanka salaada ay kudhexeyso qadeed kudhacaayo oo tayamum soobtiisa lama soo celihaayo meel yani fakdulmaa ku gaalibna ka waayo me meel waxa waaye oo biyo waayitaan la ogyahay waay uu ku badan yahay maas biyo ka helay qadarna maniyaysanin mutlaqaas dukahay mutlaqaas sunata salli rakacaan sayn tacaala macnaha macaas waaye qadar ma niyeysani maxaa loo wadaa waxaas niyeysay yani ilaaq waa ilaaq maxaa tiri usalli rakcatayn lilahi taala usalli li usalli lilahi tacaala usalli lilahi tacaala lilahi tacaala macnaha mudlaqa alka lilahi tacaala hadda isniyeysiiso ilaaqay rakco qadar isniyeysanin rakca gudi maayo waxa waaye marka laleeyahay kani hadii ragcada saddexaad usa joogsanin wa koreeyo macnihiiskan walaa yujaawiz macnaheeda waxa waaye macnaha hadii biyo helo inti usuga joogsanin kahor oo saddexaad asukaceen kahor ama wax kaforeeyo kaas macnihii waxa waaye laa yujaawiz rakacteyn macnaheed kan waaye ilaa mana waa cadadan ninki cadad niyooday waa tamina walaa yusalii bitayammin hayra fardin iska joogaaya eh. anhu allah laa yusalii ma tukto bitayammumin hal tayamum ayra fardin fardi waxaan ahayn kuma dugto hal fardi waxaan ahayn kuma dugto waytanafaluu waa sunafashaa maa shaaa waxaa doono asunafid hal fardi hal tayamum walaa yusalii ma dugto bitayamumin tayamumka keliya غayra fardin fardi keliya fardi waxaan ahayn kuma dugto hal fardi hal fardi waxaan ahayn kuma dugto waytanafal waa suna fardi waxaan ahayn kuma dugto waytanafalu waa suna fashaa maashaa waxu doono inta isdoona isku suna falaa macnaha waxa waaye hada hadda waxaan kasoo baxnay wixii horey dhan hadda axkaamtii aanu bilaawahaysaa axkaam kaleanu bilaawahay waxa waaye laa yusalii batayamumin waaxidin macnaha hal tayamum oo magaciisa utiga tayamumay fardi oo keliya fardi oo waaxid ah waxaan ahayn kuba dugto masalan ba waxa waaye waxaa yani fardi aad utayamumtay hal fardi aa utayamumtay halkii fardi utayamumti fardi lay kudukaheysaa ama nawaafisha kale oo soo hertay intaad adiga rabtid ad kutukiyeysaa boqol suno waa kutukiyey kuwa suno hadii gaarisid waa kudukiyeysaa marka waxaa xadiid u daliil ah maxaa yeelay sidii waysadii camal waaye liana alwudu'a waysadi waysada kaana likuli fardin fardi walba in la weysaqaata ahaay yani badrulawal yani saxaaba wakti nabiga waktigiisa horeeyey intii aayadaas oo yani oo magacis aan la nasakin aayada mutbad ay ahayd waktigii horo kabacdi intay soo degin hal fardi haddii loo weysaqaato fardiga kalene waa loo weysaqaadahay si hadda tayamumka amal tayamum wakti kasto salaad walba oo loo tayamum ahaa fardi walba loo alowes qaadhay aloo tayamumahay looma tayamumo macnaha غayra fardi fardi waxaan maxay laweysada likuli fardin ay ahayd liqowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa u daliila idaa qumtum haddaad doontaan ila salaati macnaha inaad salaada aad ukacdiin haddaad aad doontaan fawsiluu badlahin oo ilaahay daa wajuuha ku waaydiikum ila lmaraafiqi aydaas ay ahayd haddii salaad ukacaysiin oo macnaha inaad salaad ad dugtiin ad tukatiin ad rabtiin macnaha waxa waaye yani fawsilu wujuuha ku